wa amaa lamaa lamaa miyaa fa inahaa iyadu fi lcarabiyati luuqadda carabiga markii la eego calaa alaaati aqsaamin saddex midkood waayosideedaba naafiyatun weeye mid diidma tilmaamayso oo bimansilati lam ah mid lam la mid ah yan xaggii reemniinka naxwu qowlihi tacaalaa lamaa yaqdi maa amara lamaa yaqdi maa amara yaqdi waa ficil mudaaric majzuumun bilama wa calaamatu jasmihi xadfu xarfil cilati wahiya alyaau soo ay lam yaqdi maa amarahu wey lam yaqdi ma xukmin maa amarahu waaya taas waa ta wa iijaabiyatun tan labaadna waa ijaabiya oo bimanzilati ilaa ah waaya yacni waa mid booskii ilaa imaanaysa weeyaan oo macnaha ilaasu istinaa ma ahayn yaa macnihii ilaa oo kale mid sidata wey iijaabiya marka loo bixiya ayadana waaya ay tusaale uu ku leeyahay acamtu calayka casamtu calayk waxaan kuu waajibiyo kale wey yani waxaan kaa rabaa lamaa facalta ilaa facalta kada inaad sidaas samaysa mooyaan oo booska lamaa maxaa imaan karta ilaa baa imaan karta ilaa facalta kada ay maa adluumika kaama rabo maa casamtu calayka yacni wax kale kaa dooni mayo lamaa ilaa facalta kada sidaa isaana samaysa mooyaane ay ilaa ficla kada waaya labadaa marka wuxuu yidhi marlamaa booskeeda imaan karta booskii lamaa haddii ilaa la keeni karo iyo hadday bimacnaa lam tahay oo xarfu tahay labada jeerba fii haada inay qismayn labada qeyboda xarfun biitifaaqin weeye waa xaraf marka waa xaraf marka waa fahanti soomaa waaya waaya oo qur-aan maxaa ku jira in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafid soomaa in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafidun in kullu nafsin naf waliba ma jidho weye ilaa hadday jidho calayhaa korkeeda xaafidun baa ku sugnaada marka ku dhacay soomaa athaaliu waxa weye an takuuna raabidatan isku xire inay tahay raabida isku xire liwujuudi shayin shay inuu jiro waxay ku xiraysaa biwujuudi hayrihi shay kale jiritaankiisa yani laba shay yani waa sabab bay tilmaamaysaa saa kusoo dhowey maxay tilmaamaysaa sabab jumladan ama shaygani inuu u yimaado dartee shay kale inuu joogay waa sababtii marka waa hee waa sababtii marka waxa weye macnuhu jumlad bee jumlad kale ku xiraysaa raabida sababiya ayadoo sabab tilmaamaysa tusaalkusiinaya wxuu leeyahay naxwu qowlikaa dhahaysa weeye lamaa goortii jaa'anii ii yimi ayaa akramtuhu karaameeye <laughs> lamaa goortii jaa'anii ii yimi ayaa akramtu hee karaameeyey fa innahaa lamaada jaa'ani ku jidha raabidatun waa isku xidho maxay ku xidhaysaa wujuuda alikraami ikraamkii iyo deeqisnimada jiritaankeeda waxay ku xirtay biwujuudi almajii'i imaanshae ku xidhay warkaabaa ku dhacay soomaa maxaa ku xidhay oo markaan dhowday lamaa jaaa zaydun jaaa camrun zayd imaanshihiisi maxaa camr imaanshihiisi maxaa lagu xihay imaanhu waxa weeye jaaa camrun camar baa yimaaday limajii'i zaydin zayd inuu yimaado daraadeed macnuhu waa sidaa marka lamadaas macnaheedu maxaa weeye raabitatun weeye raabito weeyaanoo yaa waxay yidhahdaan xarfu wujuubin liwujuubin saasay tilmaamaan ama hee tadullu calaa rabdi jumlatin biukhraa raabita sababiyati sababnimo isugu xiraysa marka jumlooyinka intaa marka wax lagu sheegay yaa labadii hore inay yihiin tan laysku haystaa timirka tan damba waxaa laisku haystaa wuxuma isimbaa mise waa xaraf labadi hore looma kala bixin labadii hore ama lamhaddee jismiye tahay ama ay tahay ilaa booskeeda la keeni karo labadaba hee xaraf weeyaan wakhtalafa waa khilaafeen fi haadihi tan faqaala sibawah wuxuu yidhaahday innahaa iyadu xarfu wujuudin waa xaraf wujuudin wax keenaya liwujuudi hayrihi heyrkii inuu joogo darteed wax u keenaya wa qaala alfarisiyu jamaca waxay tidhaahday innahaa iyadu darfu zamaanin weeye bimacnaa xiin bay la mid tahay warka ku dhacay soomaa waxay la mid tahay waa lagu kala baxay imaam sibawi muxuu yidhi yaa xaraf imaam alfarisi muxuu yidhi daraf oo bimacnaa xiin ah tusaale u keena wuxuu yidhi biqowlihi tacaala dulooho falamaa goortii qadaynaa calayhi lmowta aanu ku xukunnay hmm, waaya wadaalika arrinkaasna wuxuu ku dhacayaa low annahaa kaanat darafan ama booda cafwan warudda ma aqriye warudanka booda haa markuu faaris iyo jamaacadu ay tidhaahday darafu yaanu xiina ah warudda calayh waxaa calalfaarisi wey faaris waxaa loogu jawaabo warkiisa lagu bushiyey bushin soma taqaanid yaa biqowlihi tacaala waa lagu bushiyey ah falamaa gootii qadaynaa calayhi lmowta aan ku xukunnay hee marka bushinta see noqonayso fahan masalada fahan sida loo bushinayo warkii faarisi waa soo qabataa wadaalika arrinkaasna wuxuu ku imaanayaa radigu wuxuu noqonayaa low annahaa iyadu tee weeye yaa lamaadii yaa kaanad darfan hadday daraf ahaan lahayd laxtaajad waxay u baahan lahayd ilaa caamilin ficil yacmalu fii maxalihaa maxal ahaan kaga shaqeeya inay darafka sooma kordhigna yaa kordhigay baa laga hadlayaa dee ficil kordhiga sumtu qadan qadanta waa darfu makaan mansuub taqdiiri fii soo maa boos mafcuul bay taallaa saasuu marka wuxuu leeyahay wuxuu hadday daraf ahaan lahayd maxay u baahnaan lahayd caamil hee yacmalu fi maxallihaa ka shaqeeya yacni oo maxalkeeda icraaba fii maxallihaa nasba wataase wadaalika alcaamilu caamilkaasina yaa imaa qadaynaa weeye amase hee dallahum weeye ayadda ahri falamaa qadaynaa calayhi lmowta maa dallahum calaa mowtihi soomaan haye mas'alada ma fahamti waxa hadday daraf yihiin u baahan yihiin ficil maxalkooda nasba geeya soo maah darafnimo mafcuul maaha waxaan ka wadaa waxyaaba sida markuu la kordhigayo waa in waxaan wixii kordhiga waa in la helaa ya mafcuul liajli maxaa kordhigay fii maxalli nasbin buu yaal mafcuul lahu mafcuul fiihi maxaa kordhigaya mafcuul macahu mafcuul eh, eh, fiihi waa darafka yacni boos fii maxalli nasbin wax istaajiya u baahan yihiin magaciidu mafcuul fiihi hala sheegee wax fii maxalli nasbin geeya oo mafcuul fiihiga ka dhigay oo fii maxalli nasbinka geeyey maxaa lu ciraabaya darfu makaan yaqadan ciraab qadan ciraab darfu zamaanin mansuubun maxaa mansuub ka dhigay yani waa inaa su-aashaas wediye maxaal kordhigay sumtu baa horeysaa leeda fii maxal nasbitan sumtu baa geysay warka waa ku dhacay soo maa hadda lamaa haddaad tidhaahdo shiikhow waa daraf maxay u baahata caamil caamilka meesha noqon karana maxaa yaal qadayanaa iyo iyo de iyo delloh haye id e laysa macnaa laysa macnaa siwaahumaa wa kownulcaamili qadaynaa marduud ide laysa macnaa siwaahumaa yacni labadaa wixii ka soo hara wax macnaha caamil noqon kara meesha hee ma yaal yani wax ficiloo caamil noqon karoo labadaa ka soo haray kuma jiro koow laysa macanaa miyaa midin waxaa arkeenaya sax idcille laysa macanaa annagu maba haysannaba wax caamila oo siwaahumaa labadaas kasoo soo hara wax ficila oo jumladu ku jiro labadaas ma hayno buu leey kow khayr allah ku siiyo wa kownul caamila haddana horta maxaa hadda geyn hadduu daraf yahay caamil buuraba rabaa nasbada geeya hadduu caamil raadiy markaan raadina maxaan soo helnay qadaynaa iyo iyo hee iyo dallahum wax kalena oo caamilana ma hayno waxbuu sallaxanayaa shiikhu raximahullah haddana wa kownul caamil qadaynaa in qadaynaa caamil u noqoto lamaa oo fii maxal nasmigeesaana marduudun waa mid lagu celiyey warkaas war soconayaan maa sababtu maxay tahay biannahaa maxaa yeelay marduudun biana alqaa'ili marduud waa mid lagu celiyey biana alqaa'iliina bisababi ana alqaa'iliina kuwa dhahaya biannahaa lamaa ismu inay tahayna yaa warkooda ay leeyihiin yascumuuna ay sheeganayaan biannahaa mudaafatun ilaa maa yeliiha <laughs> wuxuu ku yidhi idinka isbushiyeydhegeysta somalia amar waa idin waxa weeye markaad tidhahdaan waa daraf maxay u baahanta soo mudaaf noqon mayso cinda soo mudaaf maaha xiyan soo darafe munoqdaa wuxuu darafku muxuu u baahan yahay mudaaf ileyh soo maa haddaad buu yidhi daraf xiina waa daraf maxay u baahata mudaaf ileyh ba u baahata qadaynaa baa mudaaf noqonayso maxalkii jumlada ficliga fi maxalli jarri mudaafin ileyh u ah oo iya u taha shay mudaafile noqdayna isla markii haddana inuu caamilkii ka hordhiga lamaa noqda lehee ha ka sugin warkama kudha horta horma fahamta waxaan hadlay marka wuxuu leeyahay mudaafile qadamuudqaana horta soo daraf maana dhihin haa darafku muxuu u baahan yahy mudaafiley jumlo noqosmaana soo mari jirnay milu jaaa zaydun jaaa zaydun fi maxallin jar mudaafiyabay mil baa mudaafilu soomaa mar haddaad tidhaahda lamaa waa daraf qadaynaa mudaafiley bay noqonaysaa maxal ah marka shay mudaafiileyha inuu haddana caamil u noqdo oo fii maxal nasbi geenaya warkaas idinkaa isku bushinayo isjibinaya wy macluum wuxuu ku yidhi wakownulcaamili qadaynaa inuu noqdo wakownulcaamili caamilku inuu yahay qadaynaa yahayna marduudun waa mid la celiyey maxaa ku celiseen bianna alqaa'ilina kuwa dhahaya biannahaa ismun ism weeye yascumuuna inay sheegteen biannahaa iyadu mudaafun ilaa maajiliha marba haddaad tiri ism maxaa ka dhashay mudaaf inay taa ka dhashay inay mudaafi tahay maxaa ka dhashay qadyanaa mudaafileyni noqoto adaa marka isburiyay oo inaa isim tiraahday mas'aladii ka dhashoo mudaafileyhnimada ahayd baa waxay qabanaysaa qadyana inay noqoto caamil sababtu maxay tahay walmudaaf ilayhu laa yacmalu kuma camalfalo filmudaafi kuma camalfalo waa qaacido hortaqadyana meel ma lasoo saara qadyana maxaa lagu sugadaa mudaailaad haddaa isim tiraado qadyana mudaafile weye mudaafileyna caamil ku noqon mayo niyo xaggaa dhig labo wa kownulcaamili dallahum kelmadii dallahumna inay caamil ayaduna u noqotaana marduudun weeye maxay marduud ku tahay bianna maa naafiya maada naafiyada la yidhaahdo laa yacmalu ma ku camalfalo maa bacdaha wax maada ka dambeeya fii maa shay kuma camalfali karo qablaha ka dambeeya ka horeeya <laughs> waaya xaggaa marka waa qaacido maxaa ku yidhi maa annaafiyati laa yacmalu maa bacdaha bimaa qablahaa maa annaafiya soo mataqaanaa markii meeshan saa loo soo saaro oo la dhigo waxa ka dambeeya yah waxay ka dhigan tahay sidii war cusub wixii hore kuma tacalluqo yacni kuma xidhiirna shaqa kama qaban karo waa fahamta soomaa shaqa hee kama qaban karo buu leeya waaya qur-aanka maxaa ku jira wa annahu ahlaka caadan ula wahamuuda famaa abqaa soo maa famaa abqaa amuuda wahamuuda famaa abqaa abqaa ma dhihi karnaa amuuda waa mafcuulun muqadamun lificlihee abqaa ma dhihi karnaa yaa yaa wahamuuda reer hamuudna famaa abqaa ma reebin wey macnuhu marka mafcuul ma noqon kartaa abqaa mafcuul muqadam oo lificli abqa ma noqon kartaa waxaan leenaha maya sababta waxay tahay maa naafiya joogtee maa annaafiyana maa lahu sadaara sadaara waxaa laga wadaa meesha ugu horayso waxa ka horey ka goynaysa way macnuhu sadaara hadalka ugu horayso khasab maa yacni ma sadaara markaad maqashid sadaara maa lahu sadaara markaad maqashid hadalka ee ayadu ugu horayso waa hadal cusub macnuhu marka maa abqaadaasi waxay sameen shaqada qabanaysa waxay tahay abqaa ayay u diidaysaa inay ka dhigato mafcuul hee ahlaka ahlaka meelgeya marka ta ku cadaf waa hore ku cadfanta amuuda waa ahlaka u suuqadiro kii horaa ama ku cadaf wa anahu ahlaka caadanil wa amuud caad ku cadaf hadarabs laakiinse hala soo abqa maxaa yeelay maxaa la keena meeshii teed baa yimi derbi baa yimi ah ma ana sidaas lamida ah xaggan taal buu ku yidhi falamaa qadaynaa calayhim maadan lahum maadaasi waxay tilmaamaysaa inay kala jartay maada wixii ka horeeyey iyo dallahu halkaa marka maxaa kusoo dhacay dallahumna ficil eh, kelmadii falamaa caamil hee uma noqon karto haye waidaa badala marka hadduu buray an yakuuna lahaa caamilun wax caamila ah inay yeelto lagama soo shaqayn haddii marka wax caamila yeelan weyday tacayana waxaa khasab noqotay an laa mawdica laha min alciraab ciraabta inaysan wax boosa ku lahaanin wadaalika inaysan wax boosa yeelanna yaqtadii waxay keenaysaa alxarfiya lamaadina xaraf tahay waxaa lagusoo gebagabeeyey lamaa waa xarfu wujudin hadday ciraabisa falamaa qadayna as waa ama cadfay noqonaysaa ama waxay noqonaysaa wixii magaceedii lamaa xarfu wujuudin liwujuudi hayrihi waa ka soconaysaa xaraf carab lama ciraabo kadibna jumlooyinka cadigaa sii wadanaysa waaya matnigii baan galnay wa jamiicu lxuruufi mabniyatun weeye sharax wuxuu yidhi shiikhu lamaa goortii faraqtu aan dhimiye min dikrin calaamaati lxarfi wa bayaani maa shay caddeynta yukhtalifa fiihi oo minhu ka mida dakartu xukmahu wa annahu mniyuna sheegay laaxada lishayin fii kalimatin ciraabi waanahu mniyun laaxada waxaa baraarug noqotay e, e, sugmaye laaxada inuusan wax dheefa ku lahayn lishayin fii kalimaatin licraabi intaa markaan lamaa goortii faraqtu aan dhameeyey midika calaamaati alxarfi wa bayaani maqtulufa fiihi minhu dakartu waxaan sheegay xukmahu xukunkiisii baan sheegay wa annahu baan sheegay isaguna mabniyi inuu yahayoo laa xada lishayin min kalimaatihi inuusan ku lahayn warkaas war dhammaystiran walkalaamu lafdun mufiidun weeyaan buu yidhi sharaxii baan galnaya lamaa goortii aan haytu an dhemiy alqowla warkii aan ka sheegayay fi lkalimati wa aqsaamiha alaaa sharactu waxaan galay fii tafsiiri alkalaami baan galay fadakartu waxaan xusa annahu isagu cibaaratun can illafdi lmufiid lafdul maa huwa lafd sawt lmushtamil soomaa maa huwa alqowl alqowl maxaa weeye huwa lafdu lmufiide lafdigii baa mufiid iyo hayr mufiid noqday kii mufiidka maxaa lagu sii magacaabaa qawl saa u faham wuxuu yidhi fadakartu anahu cibaaratu can lafdi lmufiid kalaamkiiba hadda muxuu koobay kalaam maxaa u naqaanay allafdu lmufiidu lmurakabu bilwadci afartii muxuu soo koobay shiikhu lafdun inta wuu faahfaahin doonaa waxba ku dalmayno wanacni waxaan oola jeednaa bilafdi markaan waxaan ka wadaa asawtu codkii almushtamilu kulansaday calaa bacdi alxuruufi xuruuftii qayb ka mid ah alhijaa'iyati ee alifbeetada aw amase maa shay huwa isaguba fii quwati daalika taas xuruufta awoodeeda leh xuruufta ahee awoodeeda leh oo damaairtii mustatirkaabuu ah sheegayahay falawalu naxwu qowlika rajulun iyo wa farasun weeye wathaaniina ka damiiri lmustatiri weeye sida idrib maxaa u hoos qarsoon anta haye idhab anta almuqadar lagu qarinaya biqowlika anta lagu qarinaya lafdi maxaal wixii xuruufi jaaiya leh yah amase awoodda xuruuftaas oo kale hee leh sida anta iyo damiirkii qarsoonaa oo kale wanacni bilmufiid lafdi waa naqaan awalba lafdi waa garanayn wanacni bilmufiid waxaan ka wadaa maa yasuxu midkay u suuragal tahay al iktifaa'u bihi in lagu kaaftoomi karo fa naxwu qaama zaydun kalaamun weeye qaama zayd waa kalaam oo maxaa ku tidhi li'annahu isagu lafdun waa dhawaaq yasixu ay ansaxayso al bihi in lagu kaaftoomo wanaxwu zaydun kelmada zaydna laysa bikalaamin hadal ma aha liannahu lafdun weeyaanoo laa yasixu liktifaa qowl mufrada ha noqdo laakiinse laysa kalaaman sababtu maxay tahay maxaa ka maqan mufiidun baa ka maqan oo ah hee aliktifaa mufiidada muxuu ka wadaa shiikhu aliktifaau bihi buu ka wadaa kaasaa ka maqan waidaa katabta haddaa zaidun qaa'imun baa qorta qoraal baa qoraysa ma akhrinaysi ah maalan falaysa bikalaamin hadal maa waxaas sababtu maxay tahay lianna hooseeshe waa insaxa aliktifaau biha waa lagu kaaftoomi karee laakinahu laysa bilafdi maadan dhawaaqin marka zaydun mufiidun anoo aamusan inaan qoray mufiid way tahay laakiinse maxaa maqan allafd inaan dhaho iktifaay oo ah mufiidkii baa maqan warka baa ku dhacay soomaa wakadaa saasoo kale ayaa idaa ashartadaa u shiraarto ilaa axadin bilqiyaami qof haddaa istaaguu ishaarayso aw alqucuudi falaysa bikalaan asna hadal maaha ilaan qiyaami qu haddaa ishaarto hadal maahee sa haddaad tiraahdo lafaxanye laakiinse miyaa lafdina maah lafdi miyaa mufiid baa haysa keliya liannahu laysa bilafdin suwaru itilaafi lkalaami hadalku intee ka koomi karaa waaya matnigu galay wa aqalu tilaafihi hadalku intuu ka koobi karay min ismayni laba magac baa u yar ka saydin qaa'imun aw ficlan wa ismin ka qaama saydun howldheer buu soo wadaasakashiikhu wuxuu ku yidhi suwarultilaafi suwaru ta'liifi ta'liifilkalaami sittatun hadalku lix siyaabood buu ka koobi karaa wadaalika arrinkaasina lixdu say ku imaanaysaa liannahu imaa an yata'alafa inuu ka kooban yahay min ismayni soo kow ma'an aw ficlin wa ismin soo laba maca aw min jumlatayni aw min ficlin wa ismayni aw min ficlin wa alaaata asmaa aw min ficlin wa arbacati xabadxabad buu usu qabanayaa ama tilaafuhu min ismayni jumladiina kalaamku inuu laba magac ka kooban yahay falahu arbacu suwarin afar siyaabood buu ku imaan karaa yacni kalaamkiibaa wuxuu ka koobmay hee hee afar nooc kow marka ixdaahuma magacu kalaamku markuu laba magac ka koomo afar siyaabood midkood buu noqdaa manaa saa u fahamtaa kalaamkiibaa muxuu ka koobmay yah laba magac markuu laba magac ka koobmo intee ku imaanayaa ku afar siyaabood sida koowaad an yakuuna mubtadan wa khabaran mubtada khabar inay kala yihiin sida zeedun qaamiso laba magac maa an yakuuna mubtadacan wa faacilun sadama sada alkhabar in mubtadana yimaado boostii khabarkana faacilun sadama sadal khabar u joog saala qaa'imuna oo shuruud baa jirta waa inuu ismu faacil wuxuu yahay mubtaduhu labo waa inuu ictimaad haystaa ictimaad muxuu ahaa nafyi waa inuu haystaa ama su'aal hadda a soo maah koo waa muctamid ictimaadkii wey qaa'imuna waa ismu faacil khabarka qaadan maysa maxay qaadan doontaa sida ficilka u shaqayn doontaayo maxaan dhahaynaa azaydaani waa faacilu qaa'imun marfuucun faacilu qaa'imun marfuucun man wacalaamatu rafcihi alalifu wahuwa sadama sadal khabaribaadhasa boos khabarku buuxiye faa khabar maahe waa faacil oo qaama zaydaawiba la mid taha almuhim soo laba magac maaha magacna waa mubtada midna waa faacil haye wainamaa jaasa daalika arrinkaas wuxuu ku bannaanaaday liannahu fii quwati qowlika haahe qowlkaaga haddaa dhahaysa ayaquumu zaydaani ayuu la awood yahay macnuhu waa sidaa ayuu hee la awood yahay wadaalika arrinkaasna kalaamun taamun weeyaano laa xaajata lahu ilaa shayn wax kale uma baahna fakadaalika sidaa daraaddeed ayuu hee jaasahaada jaasa soo geli jaasa saa ku bannaanaaday inuu laba isim noqdo haye athaaliu waxa weeye an yakuuna mubtadaan wanaa'iban can faacan faacilin sadsadalqabari hadda muxuu ahaa mubtada iyo faacil sooma ahayn hadda waa mubtada iyo naa'ibulfaacil wax kale maaha is mafcuula meesha yimaaday tusaale amadruubun azaydaani war labadii zaydn kuwa la garaacay miya kuwa cuudka loo shiday miya icraab amadruub waa mubtada wahuwa hee ismu mafcuulin huwa ismu mafcuulin yacmalu camal ficl yarfacu naa'iba alfaacila wayansibul azaydaan marka waa naa'ib ulfaacili marfuucun wa calaamatu rafcihi huwa naaibu faacilin sada masadal khabari liannahu fii quwati qowlika qowlkaaga ah ayudrabu zaydaani miyaa la tumayaa ayuu hee la awood araabicatu waxa weeye an yakuuna isma ficlin wa faacilu ismu ficil iyo yahay tusaale hayhaata alcaqiiqu hayhaata alcaqiiqu caqiiqi baa fogaaday mhm. waa meel magaceed hayhaata ay bacda wuu fogaaday alcaqiiqu baa fogaaday hayhaata ismu ficil maadi mabniyun cala alfatxi fii maxalli nasbin baa cafwan ismu ficil maadi mabniyun cala alfatxi ma tiri alcaqiiqu waxaa dhahaysaa faacilu hayaati marfuuc meesha maxaa sii ismu ficil iyo iyo faacil soo laba isim maaha marka waa laba isim haye intee xabahaysaa marka markuu kalaamku markuu kooban yaha laba magac intee mid noqdaa mubtadaiyo khabar mubtadaiyo faacil waama tilaafuhu inuu ka kooban yahay kalaamku min ficlin wa ismin falahu suurataani laba suuruu leeyaa markaasna ficil iyo ism ka kooban yahay ko waa qiyaasti kartaa kuwan an yakuuna ismu faacilan naxwu qaama zaydun an yakuuna ismu naa'iban can ilfaacil naxwu duriba zaydun wa ama tilaafu inuu ka kooban yahay min jumlatayni hadalku inuu ka kooban yahay laba jumladoodna falahu suuratan laba siyaabood buu leeyahay kow ixdaahumaa jumlata ashardi waljaza shardiisaas garanaysaan in qaama zaydun qumtu jumladaas inqaama zaydun qumtu waa laba jumladoode marka kalaankaas inqaama zaydun wuxuu ka kooban yahay waa shardiyo jumlataa shardi waljawaab wey yaa naaiman istayqid yaa naaimu istayqid mid baahay athaaniyatu waxa weeye jumlata alqasam jawaab su-aashii iyo jawaabteedii soma fahamte su-aashiiya jawaabteed oo maxaan dhahaysaa axlifu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa lazaydun qaa'imun wey jumlada hadalkaa marka kalaamkaasi muxuu ka kooban yahay laba jumladood axlifu billaahi lazaydun qaa'imun wa amaa tilaafuhu min ficlin wa ismayni ficliga laba magac fanaxwu kaana zaydun qamuntaawaa kaanadii waa lahayd kaana zaydun qaa'iman waama tilaafuhu min ficlin wa alaaati asmaa naxw calimtu zaydan faadiran keen saddex magac dhaqso soo bobsi saddex magac keen saddex magac taada iyo hee zayd iyo faadil iyo ficilkii waama tilaafuhu min ficlin waarbacata asmaa fanaxw aclamtu waxaan ogeysiiyey zaydan camran faadilan inuu yahay baan u sheegay tu'da iyo zayd iyo camran iyo faadilan waa ificil iyo aafar isim fa haadihi tani suwaru ta'liifi waa inta qaababka ka koomi karo wa aqalu tilaafihi min ismayni baa ugu yar aw min ficlin wa ismin kamaa dakartu wamaa saraxtu bihi waxa aan sheegay min ana dalika huwa aqalu maa yata'alaf minu lkalaama huwa muraadu naxwiyiina weeyaan wacimaaratu bacduhum tawahum weeyaan an anahu laa yakuunu ilaa min ismayn aw min wa ismin mas'alo culus buu ku yidhi horta maxaa ugu yar isminayni aw ficilin waysin baa ugu yar wamaa saraxtu bihi taa ku cadeeyey oo min ana daalika ah huwa aqalu maa yata'alaf waa tee ismayn iyo ismina inay ugu yar yihiin kalaamka warka aan kuu sheegay huwa muraadu naxwiyiin naxwiladu markay leeyiin hadal baa yar xaggaasay ka wadaan waa ismayn amase amase ismun wa ficlun cibaarada bacduhum ay taheenna soo soo wada wa cibaaratu bacdihim qaar ka mida nuxaada hadalkooda wa cibaaratu bacdihim qaarkood hadalkoodii ay dheheenna tawahumun weeye oo muxuu yaha warkaasi annahu walyashaniye laa yakuunu ma aha laa yakuunu ma noqdo kalaamku ilaa min ismayni aw min hee min ficlin xamska khaldan <laughs> ma fahamteen waryaa fahmay maskaxda fura yaa tuuhimo tawahumna waa iska caadi mushkila male tuuhim waawaawarkadtawahumta mar waxaan istirahaa gadaal ma geysaa wa cibaaratu bacdihima annahu laa yakuunu tawahumu markaasay ku fsaxsanaanaysaa soo maa tuuhimna waa sax laftigeeda khayr allahs wa cibaaratu bacdihim qaarkood warkooda yaa tuuhimu waxay eh, mugdi gelinaysaa yani tawahumkaasaa iga fiican yacni wa cibaaratu bacdihim qaarkood warkooda ah annahu waryashaaniye laa yakuunu ma ahaanayo hadalku ilaa min ismayni mooyaane keliya yani yaa aw min ficlin wa ismin keliya mushkiladda sheikhu ku haysta meeshan waxay tahay keliya bay ku haysta maxaa saxbuu ku aqalu in la dhaho saxbuy aqalu tilaafil kalaami in la dhaho oo ismeyniya bay ku saxan tahay mooyaane inaad tiraahdo waa intaa keliya laba isim ama ficlihi isim mooyaane wax kaakaa kama samaysmi karo baan ku haysaaye maxaa saxan maxaa saxan ugu yar baa saxan yacni ugu yar hadii maxaa soo geli kara meeshii ka badan in la heli kara dee haddaan dhaho laba ficliya isim baa ugu yar maxaa imaan kara wax ka badan way imaan karaan ficil iyo laba isim ficil iyo saddex isim way imaan karaan lakiin haddaan dhaho hadalku waa laba magac ama waa ficil iyo magac keliya wax kalema soo geli karaan marka waa tawahum weeye wa cibaaratu bacdihim ah annahu laa yakuunu ilaa min ismayni aw min ficlin wa ismin tawahumun weeye ha tawahum weeye markaa waaya markaas meedin dhacan ku hadlay yaa faslu anwaacu lciraabi arbacatun weeye rafcun wey wanasbun weeye fismin waficlin baaskale naxwu zaydun yaquumu waina zaydan lan yaquuma wajarun ismin baaskale naxwu zaydin wajasmuhu fii ficlin baaska naxwu lam yaqum fa yarfacu bidamatin baa lagu godayaa wayunsabu bifatxatin baa lagu kordhigayaa wayujaru bikasratin baa lagu hoos dhigayaa wayusamu bixadfi xarakatan baa lagu reebayaa wey alicraabu icraabtu atharun daahirun waa muuqaal raad muuqda weeye aw muqadarun ama mid qarsoon wey atharkaasoo yajlubuhu uu keenayo alcaamilu uu keenayo ficilka uu keenayo marka caamil hadaa ficil keliya maahee maxaa caamil kal noqon kara caamil ismi faacil caamil buu noqon karaa ismi ficul caamil buu noqon u fahamtaa ficil keliya maaha caamilku de xarafka caamil ma noqon karayo dabcan waaya waaya fii aakhiri alkelimati kelmadda aakhirkeeda tusaale fa daahiru kan daahirkaahi oo aharka muuqdaa kaladii waa midka oo kale fii aakhiri zaydin zayd ku yaala fii qowlika jaaa zaydun waratu zaydin waabulmuqadaru kan qarsoonna kaladii weeye fii aakhiri alfataa ku jira fii naxwi qowli jaaa alfataa warata fa inaka adigu tuqadir waad qarinaysaa fi lalifi adamata waa ku qoraysa fi luulaa walfatxata fi thaaniyati walkasrata fi thaalii litacaduri lxarakati fiiha miyaysan ahayn muqadirun hee alxarakati fiiha wadalika kaasoo almuqadaru qarsooni huwa kaas alciraab baa la yidhaahdaa anwaaclciraab walciraabu jinsun ciraabtu waa jins hadaa maqash yani waa kelimadu weyn oo wax soo hosgelayaan wey kelmadu weynoo hee rayahee soo hosgelaya markaa nin dhaho rajul markaan dhaho waa jinsi maxaa soo hosgelaya ragoo dhan de soo maa marka kelmada icraab waa jinsi waxaa soo hosgelaya arbacatu anwaac alrafcu walnasbu waljaru waljasmu wa haadihi anwaacu arbacana tanqasimu ilaa alaa aqsam saddexdaa loo qaybinaya qismun qayb yashtariku ay wadaagaan fi lasmaa'i walafcaal wahuwa rafc iyo taquul waxaa dhahaysaa wanasbu taquulu zaydun yaquumu waina zaydan lan yaquuma waqismun yaktasu hee bilasmaa'i wahuwa aljaru taquulu waxaa dhahaysaa <laughs> yaa kariim shiikha baliiq wey zaydun yaquumu zaydna buu godanya yaquumna buu godanya waa laba itisaalo buu kusiiyey soo ma jeedid ficliga isimka ah soo ma jeedid wa ina zaydan lan yaquumana ficilkii kordhigana buu ku siiyey isimkii kordhigana buu ku siiyey waana hal jumlo hal eray wey hal jumlo wey <sighs> haasdhaaf waqismu yakhtasu bihi asmaa baa iskale huwa jartu marartu bizaydin waqismu yakhtasu bilafcaal baa iskale huwa jasmu wasaqowla hee heede lam yaqum ma uusan kicin ayd ma kicin baadhahaysa waaya waaya calaamaat lcraab wali haadihi alanwaaci noocyadaasi alarbacati afartan calaamaatun bay leeyihiin tadullu calayhaa ku tusinaysa wahiya darbaani calaamadaha afartaas hoos tegayaa waa laba usuulun kuwa hee calaamaatun calaamado usuulun asalla wa calaamaatun calaamado furuucun faracya ah falcalaamaat lusuulu arbacatun wey adamatu lirafci baa iskale walfatxatu linasbi baa iskale walkasraya iskale xadfulxarakataya iskale liljasmi waqad muilat kulluha taada muxuu saaraya qad muilat kulluha kullina waahee wacalaamaat lfuruuci munxasiratun fii sabcati abwaabin calaamadaha farcaana toddoba baab bay ku hos jiraan baabka koowaad hamsatun fi lasmaa'i shan waxaa iskala asmaada wanataani fi lafcaali labana waxaa iskala afcaasha wasatamuru wayna kusoo mari doontaa bika adiga haadi labwaabu mufasalatan baaban baaban albaab baabbaab asagoo loo dhigayo ayuu kusoo mari doonaa buu ku yidhaahday halkaan ma ku joojinaynaa hada biاllahi towfiiqu sala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin